بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل سلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنك بالله بأن آيات السقاشا يشن إلى آيات بقول يطبن وسورة الأنعام درسي آيات هرمحوها walqad ji'tumunaa furaada idinkoo kelid ah oon waxba wadanin baad noo timaadeen kamaa khalaqnaakum sidaan idiin abuurray awala mara markii u horreysay sidii liidin abuuray idinkoo qaawan oon waxba wadanin saaad u dhalateen baad hadeerna u timaadeen wa taragtum waad ka tagteen kaga timaadeen bay ka dhigan tahay waad ka tagteen oo aakhiraad u kacdeen maa khawalnaakum waxaan oo xoolo ah waraa duhuurikum gadaashiinaad kaga tagteen wamaa naraa macakum shufacaakum kuwii idin shafaac qaadi lahaa ma aragno ee maciina ma aragno kuwii aad sheegi jirteen aladiina zacamtum aada sheegi jirteen annahum fiikum shurakaa inay idinla leeyihiin alle aada sheegi jirteen laqad taqadaca baynakum xidhiirkii idin dhexeeyey waa go-ay wadalla cankum waxaa idinka lumi maa kuntum tajcumuuna meeshan waxaa laga sheegay wax fara badan oo allah qudradiisa ina tusinayo oo kala duduwan innagaa laynoogu danayno alla cidinuma beenin karto waxaanuba abuuray in allaha alle faaliqulxabbi firida ka kala dilaacyo weeye iyo wanna waa laftimireeda yukhrijulxaya waxa nool buu ka soo saaraa min almayiti wax dhintay wamukhrijulmayiti wax dhintay buu ka soo saaraa min alxayi wax nool daalikum allaha sidaa sameeyey daalikum allahaasi kuntu waa kaafulkhiaabe allah wey faanaa tufakuna sidee laydin leexda marka allaha qudradiisu sidaa tahay sideed u fahmi weydeen firidu alla firidii waa hadhuurhkan caadiga iyo wixii lamid a inta la kala dilaaciyo cagaar baa ka soo bixi laftimireedda inta la kala dilaaciyo oo alla biqliyo yaa geed baa ka soo bixi marka wax noolba wax mayda ka soo saari waxaa ka mid ah firida waa wax dhintay waa jamaad weeye wax qoyan baan ka soo bixi maydkii yuu wax nool ka soo saarina waxaa weeye bilmatal ukunta oo kale digaaggaa dhali digaaggiina wax nool baa ka soo bixi candhuufta dadka laga abuuree dhacaanka waa wax dhintay wax nool baa kasoo dhalay ka soo baxaya allah subxaana wa taala qudradiisu waxaa isudidka ah yuu samayn culimada qaarkeed waxay ku dareen gaal baa mumin dhali muminna gaal buu dhali calaa kulli xaal waxaa weeye wax dhintay oo jamaada ilaahay wax nool ilen nabaadka soo baxa waa wax noola wuu koraya wuu baxaya marka alla subxaana watacaala qudradiisu waa sida firidan qalalan baa inta dhulka lagu rido ay soo biqli cagaar bay soo bixi baxayo midhaha haddana dib uga sii bixi ina allaha alla la wixii midho ka kala dilaaciyo weeye ee cagaarka ka soo saara yowanna waa laftibireedha yukhriju wuu ka soo saaraa alle alxaya waxa nool min almayiti wax dhintay oo firidan qalalan iyo laftimireedan cagaar baa ka soo bixi wa mukhrijulmayiti wax dhintay wuxuu ka soo saari min alxayi wax nool oo ukuntoo kale ama dhaacaankii oo kale caruurta laga samaynayey waa wax dhintay wax nool baa ka soo baxaya daalikum allahaas sidaa yeelay allah wax kaloo saa yeeli karaa ma jiro faanaa tuufakuna sida lidin leexiyo mar hadday qudradii ilaahay kuu muuqato de maxaabaad uga leexleexanba faaliqulisbaaxi cadiinka waa beriga ah ka dilaaciyo salaadii way dilaacda baynu inagu nidha waa dilaacin madowgii baa la dilaaciyey oo waxaad laga soo saaray faaliqulisbaaxi cadiinka waa beriga ka dilaaciyo weeye oo madowgii ka soo dhex saara wajacala leyla habeenka wuxuu ka dhigay sakanan xasil maantao dhan markii la soo daalo habeenkii waa la nasano waa la xasili washamsa qoraxdii iyo waqamara dayixiina xusbaanan bixusbaanin xisaab buu ka dhigay waxaa lagu kala garan alayaam washuhuur wasiniin maalintii iyo habeenka waxaa lagu dayix iyo soo bixidooda iyo dhicidooda waxaa lagu garan maalmaha tiradooda bilaha tiradooda sanadka tiradiisa yaa lagu garan allah baa sidaa ugu talagalay subxaana watacaala jacala leyla habeenka wuu ka yeelay sakanan xasil waa is mafcuulo maskuuna fiihi dhexdiisaa la xasilaya markaad maantao dhan soo daasho habeenkii markuu ku daba iftiinka hadda kuma seexan kartid waad nasan washamsa qoraxdana wuxuu ka dhigay alle iyo walqamara dayaxa xusbaanan bixisaabin xisaab tirin buu ka dhigay xisaab tirin waa hadda tafsiirka ugu fiicanayno mare wey daalika xisaabtaasi taqdiirulcasiizi allaha casiiza go-aamintiisa wey xadayntiisa macnaha allah baa shamsada iyo qoraxda wakti u xadeeyey habeenka wakti u xadeeyey taqdiir waa xadayn wey shayga intaasuu noqonaya kan intaasuu noqonaya daalika dayixaa iyo shamsadaa iyo waa berigaasi taqdiirulcasiizi allaha casiiza xadayntiisii weeye alcaliim oo dayaxa iyo qoraxda awqaad buu u kala xadeeyey subxaana wa tacaala qudradiisii saasaynu ku garanayna dayaxa iyo qoraxdana faa'iidada ku jirta waxaa weeye allah subxaana wa tacaala ayaamaha tirsigooda iyo maalmaha tirsigooda iyo bilaha tirsigooda iyo sanadaha tirsigooda yaynu ku garanayna hijradii nabiga waxaa laga soo bilaabay ataariikhu lhijri nabigu wuxuu jirooday bishan rabiiculwal marka waxaa laga dhigay laba bilood baa dib loo raray ilan sanad dhexdii lagama bilaabi kare wahuwa alle aladii allaha weye jacala idiin sameeye lakum idinka annujuuma xidigaha litahdaduu inaad ku hanuuntaan bihaa xidigaha fii dulmaati lbari bariga mugdiyaalkiisa walbaxri badda markaad baadiyaha socotaan oo mugdi u yahay oo meel mugdi aad joogtaan xidigahaad kala garanaysaan war xidiga ururkii wakaa suhuran wataa xidig ebalwaka meeshaad ukici lahayd baad ku garanaysaa baxrigana waa sidoo kale doonta markaad fuushantihiin xidigahaasaa idin hagi xidigtaasu halkaasay qaban jirtay tan waa halkaa taas waa qudubkii waa laidin hagaya xidigii baa idin hagi qad fasalnaa waan cadaynay waan kala dhigdhignay macna kala dhigdhigid waa falanqayn qad fasalnaa waan kala dhigdhign waan cadaynay alaayaati aayadihii liqowmin qoom baanu cadaynay yaclamuuna wax garanayo wax fahmaya wax garanaya xidigaha qur-aanka sida lagu arkay litahtaduu baa la yidhi waxaa kaloo la yidhi rujuuman lishayaaiin baa la yidhi iyo litahtaduu iyo ziinatan lisamaa saddexdaasaa qur-aanka lagu sheegay xidiguhu samada qurux bay u yihiin shayaaiintana waa lagu rajminoo sawaariikh baa lagu dhufan hadda xidigtii soo dhici maysa sawaariikh baa ka soo boodi waana lagu hanuuni wadadii baa lagu garan xidigaha saddexdaas qur-aanka u sheegay wahuwa alle aladii allaha weeye jacala ka yeelay lakum idinka annujuuma xidigaha maslaxa ahaan litahtaduu inaad hanuuntaan bihaa xidigaha fii dulumaatilbari bariga mugdiyaalkiisa ood xidigaha isticmaashaan iyolbaxri badda qad fasalnaa waan kala waan cadaynay alaayaati aayadihii liqowmin qowm yaclamuuna waxgarano caqligoodu taam yahay oo xaqdoona qofka caalimiintii caalimkii waa xaqdoonka qofka qofka kale waa jaahil wuu daboolan yahay wow intaasoo dhan alle qudradiisayna ku garanayna wahuwa alle alladii allaha weeye ansha'akum idin abuuray min nafsi naf waaxidatin oo keliya fa mustaqarun ku sugan fi raximi iyo wamustawdacun kulla waycadhiga fi laslaab intaasaad soo marteen qayb idinkamidihii riximkay ku jiraan markuu alle idin abuuray riximkay ku jiraan qayb idinka midina dhabarka raggay ku jiraan waa halkaasaad soo marteen wey ilaaha naf keliya idinka abuuraye dhabarka idinsoo mariyey riximkana idinsoo mariyey sidaa adduunka idinku soo saaray waa nabiyullaahi aadam abulbashar wey wahuwa alle alladii ki wey bal siduu inoo abuuray waa nabigaa caddeeyeyo andhuuftu markay riximka ku dhacdo dhabarkay qabsan intay riximka gashay dhinaca dhabarka si ay dhiig u hesho afartan habeen waxay ahaan dhaacaan bay ahaan afartan habeenna xinjir bay noqon afartan habeenna cad bay noqon boqol iyo labaatan habeen markay buuxsanto yaa malag loo diri markaasaa la suuray naftiina lagu afuufi risqigiisii iyo waktiguu dhiman lahaa iyo wixii oo dhan baa la qori qoladan hadda cilmiga casrigaa ah waanu naqaanaa tiri inta dambe ee risqigiisii waa la qori ka daaya sidaas sidaa lafteeda u ogaadeen oo usoo saareen nabiyullaahi maxamedna waktigu inoo sheegay waa wakti qur-aanka lagu soo dejiyey wahuwa alle alladii allaha weeye anshaakum idin abuuray min nafsin waaxida naf kali idinka abuuray fa mustaqarun fa minkum waxaa idinka mustaqarun ku sugan fi raximi raximka ku sugan wamustawdacun ku lagu kaydiyey fi laslaabi dhabarka yani meeshaasaad soo marteen wey qad fasalna alaayaati aayadihii waan cadaynay buu alla leeyahay aayadihii samaawiga aha ee qur-aanka ahaa liqowmin qowm yafqahuuna wax garanaya alla subxaana watacaala qudradiisa siduu inoogu sharxay miyay suuragal tahay alla inaad dafirto miyay suuragal tahay cari waxan yaa sameeyey intii nin ilaahnimo sheegatay nin yidhi wax abuuray ilaa hadda lama hayo intii nin ilaahnimo sheegatay qad fasalnaa alla waan cadaynay buu leeyahay subxaanahu watacaala alaayaati aayadihii liqawmin qowm yafqahuuna wax fahmaya wahuwa alleh aladii allah weeye anzala ka dejiyey min asamaai samada maaan biyo ka dejiyey faakhrajnaa waan ku soo saaray bihi bilmaai biyihii nabaata kulli shayin shay la arka nabaadkiisa yani shay kasta oo nabaada wey yani nabaatan min kulli shay baan soo saaray faakhrajnaa waan ka soo saaray minhu nabaadkii khadiran isagoo cagaaran akhrajnaa nabaadkii baan soo saaray minhu min alardi minhu min almaai baan ka soo saaray khadiran isagoo cagaaran nukhriju waxaan haddana ka soo saaray minhu nabaadkii xabban fidi mutaraakiban isdul saaran markuu midhuhu markay baxaan rubca rubco wey wa min annakhiili timirta xaggeedana waxaa ka ahaaday min dalxi ahaa ubaxeeda qinwaanun rubco daaniyatun oo qofka fadhiya qofka taaganiba uu soo goosan karo wa baan ka soo saaray meeshii hore ku cadaf jannaatinta oo min acnaabin cinab ah wazaytuuna zaytuuna warumaana rumaana mutashaabihan isshabahay iyo wakayr mutashaabihin ku aan isshabihin xagga midabka iyo cagaarnimada iyo dhinacaasi qaarkood iska shabahayaan xagga caleenta nooceeda iska shabahayaan xagga dhadhanka qaar iska shabihi qaarna isma shabahayaana way kala duwan yihiin oo qaar baa caleentiisu cagaar tahay qaar baa caleentiisu yar madow tahay way kala duwan yihiin allah qudradiisa waxaasoo dhan weyn allah subxaana wa tacaala samada wuxuu ka soo daayay biyo biyahana wuxuu ku soo saaray nabaad oo dhan alla wixii dhulka ka soo baxa biyu ku saaray nabaadkii waxaa ka soo saaray khadiran mid cagaaran kaa cagaaranna waxaa laga soo saaray firi rubca rubca ah timirta waxaa ka mid a ah rubco dhow ood aayar ah soo goosan karto wajanaatinta meesha horay ku cadfan tahay wahuwa alle aladii allah weeye anzala dejiyey min asamaai samada xaggeeda maaan biyo ka dejiyey fa akhrajnaa waan ku soo saaray bihi bilmaai nabaata kulli shayin shay la arka kulligii nabaadkii macnaha waxay ka dhigan tahay shay kasta oo nabaada yaan soo saaray fa akhrajnaa waan soo saaray minhu nabaadka xaggiisii khadiran mid cagaaran oo curdaana yaan soo saaray nukhriju haddana waxaan ka soo saarray minhu nabaadkii xabban firi mutaraakiban isfuufuushan oo rubca rubco ah waa kaad aragtay midhaha qayb badan yaa rubca rubco ah wa min annakli qinwaanun taadan baa mubtadaa marka wax yar icraabtii baa isbedeshay wa min annakli timirta xaggeeda min dalciha ubaxeeda waa laga bedelay qinwaanun baa ah rubco daaniyatun wajanaatin baanu soo saaray halkii hore ku cadaf akhrajnaa janaatin beergeedood weye jannada beergeedood oo min acnaabin cinab ah wazaytuuna saytuuna warumaana rumaana mutashaabihan isagoo ishabahay noocyahaa faraha badan wakayra mutashaabihin ku aan shabihin xagga midabka iyo bixidda iyo hanaanka iska shabihi xagga dhadhanka iska shabihi qaarkoodna isma shabahayaan unduruu geedaha midhahoo midhihiisa shaygaa midhihiisa eega idaa asmara markuu midho bixiyo iyo wayancihi bislaadkiisa eega ina fii daalikum arrintaa cajiibka ah ku sugan la aayaatin aayado liqowmin yu'minuuna bale masaladan yar baa laina taabsiinaya midhihii way soo baxeen iyagoo cagaar hoosisi ah haddana way bislaadeen isbedelka ku dhacay bale markii horreysay dhulkay ka soo baxeen ubax bay noqdeen ubaxii baa dilaacay waxbaa ka soo baxay wixii adigoo dhawri oo ag taagan yuu soo midhayn midhihii baa soo baxaya haddana adigoo og buu bislaan ilahay isbedelku ku sameeyey bal dhawr sidaa ayaa yeeli lahaa wey unduruu eega buu alla yidhi ilaa amarihi warba midhihiisa waa nadara indhaha weyn ilaa amarihi bal midhihiisa eega idaa asmara markuu midho bixiyo iyo wayancihi bislaadkiisa bal intay isu jiraan sida loo kala bedelay ina fii dalikum arintaa waxaa ku sugan laayaatin adila liqowmin qowm yuminuuna rumeeye allah intaasoo qudradiisu sidaa tahay yay wax la wadaajiyeen wajacaluu waxay u yeeleen lilaahi alle shurakaaa kuwo cibaadada la wadaaga aljinna jin bay u yeeleen ka bedel shurakada wa khalaqahum allana u abuuray allihii abuuray jinka khalaqahum damiirka haddii jinka loo celiyo iyo iyaga kulligood wuu noqon allahba waxay barbar dhigeen jin jin waxaa la yidhaha wa alla wixii qarsoon odha shaydaanka iyo jinka caadiga ah iyo waxaasoo dhan baa jin layidha wax alla wixii qarsoon iyo malaa'igta waxaasoo dhan baa waa jin waa wax wada qarsoon wey wajacaluu waxay u yeeleen lilaahi alla shurakaaa kuwa la wadaaga cibaadada aljinna jinkay uga yeeleen shariko wa khalaqahum allana uu abuuray jinkii allihii abuuray bay la wadaajiyeen jinka iyo iyagaba wa kharaquu waxay u been abuurteen lahu alle baniina wiilal iyo wa banaatin gabdho bikayri cilmin cilmi la-aan subxaana alla waa ka hufan yahay watacaala kor ahaaye camaa ka yasifuuna ay alla ku tilmaameen kharaquu lahu baniina wabanaati yahuudi waxay yidhaahdeen cusayr bnullah nasaarana waxay yidhaheen ciise bnullah mushrikulcarabna waxay yidhaheen almalaaikatu banaatullah bay ilaahii abuuray bay sidaa yeeleen kharaquu waxay u been abuurteen lahu alle wa banaatin gabdho biayri cilmin cilmi la-aan iyagoo waxay uti raaci jirin subxaana alla waa nasahan yahay watacaala waana ka sareeyaa camaa kiyasifuuna ay ku tilmaameen allah badiicu samaawaat wey mubtadaad meesha usoo qadaran haddaad kuwii hore ka sifaysana waa suuragal allah badiicu samaawaati samada kii sameeyey weeye biayri miaalin wax miaalaho ka horeeyey ma jiro iyo walardi ardada anaa sideeb yakuunu ugu ahan marka lahu alle waladun ilma suu ugu ahaan walxaal lam takun lahu aynan usugnaanin saaxibatun xaas una usugnaanin wakhalaqu la shay shay walbana isaga abuuray wahuwa alla bikulli shayin shay la arki kulli caliimin ka og weyn ilaah intaa qudradiisa boggaa dhan ee la sheegay yay wiilal iyo gabdhuu leeyahay marka allaha badiicu samaadood wal ardi muxuu gabadh uga baahan yahay iyo wiilal xaasmina meeshiiba ma jooge allah badiicu samaawaat samooyinka ka abuuree dhambalay dhambal bay culimmadu dhihi jireen dhambal waxaa la yidhaha wixii cusub bidcadaa sidaasoo kale ahoo bid waa bidca loogu bixi waa wax cusub marka bidcada waa bidca luqawiya iyo bidca sharciya bidcada bidca luqawiya waa wixii cusub oo dhan oo la keenay nalkana ka mid a dhib ma leh bidca waa wixii diinta islaamka lagu soo daray oon diinta ka mid marka allah badiicu samaawaat wey ardadii samada bikayri misaalin wuxuu kaga dayday isagoo jirin yuu abuuray annaa sidee buu yakuunu lahu marka ugu ahaan waladun ilmo walxaa lam takun lahu ayna u sugnaan saaxibatu saaxibadba ma lehe wa khalaqa wuuna abuuray allah kula shayn shay la arka kulligii wahuwa alla bikulli shayin shay la arka kulligii caliim kii og wey allaha sidaasay haddana welad buu leeyahay yidhaahdeen cajiib wey daalikum allaha sidaa yeelay qudradiisii baa in badan inoo soo sheegay daalikum ishaaradu halkaasa kordhay daalikum ilaaha intaasoo dhan sameeyey allah wey rabbukum rabbigiin wey laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane khaaliqu kulli shayin shay la arka kulligii ka abuuray wey ee facbuduuhu caabuda gabla maan ahayn war caabudaa lay khaaliqu kulli shay khaaliqu kulli shay daalikum allaha sidaa sameeyey allaha sidaa sameeyey allah weyn rabbukum rabbigiin weyn laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane khaaliqu kulli shayin shay la arka kulligii ka abuuray wey qolaa taxriifiyeyo laa ilaaha ila allahu do ilaali aligu waa isla mide laa ilaaha laa wujuuda ila allah bayli alla mooye wax jiraaba ma jiray alla mooye waa qolada xuluulka la yidhah litixaad la yidhaahdo itixaadku ilaahay khalqiguu la midoobay bay lihin marka ruuxan waa ilaah kulli waa wada ilaah <laughs> maalin beri fogeyd bay ahaydoo meel fayaanbina ka yar sokaysa yaanu masjid qole dariiqo ahoo ka timid xaggaa iyo dhandhame yaanu la joogna wadaad hargeysaada asal ahaan yaa wata sheekhaygii baan la socdaa kutubta iya akriya markaasuu yidhi anigu suufiyaalka waxbaan ka aqaana markaasuu wadaadkii baa yidhi kan waa ilaah ana ilaah baan ahay kana waa ilaah kana sheekaygii baa yidhi anigu ilaah miyihi bur <laughs> anigu ilaah miyihi bur marka macnaha waxay ka wadaan ilaahay waxaan alla ahayn ma jira yidhaahdeen waxaan la noolahayn gebigiisaba kulli shay waliba waa ilaah bay yidhaahdeen waa muxidiin ibnu carabi alxaatimi iyo abu yaziid lbustaami iyo xusein alxallaad iyo raggii dee xuluul walitixaad ahaa khaaliqu kulli shayin shay la arka ka abuuray weeye facbuduhu caabudaa la yidhi wahuwa allana calaa kulli shayin shay la arka kulliga wakiilu kii ka mas-uula wey shay walba allah baa ka mas-uula allah baa xukuma cilla xukuntaa ma jirto laa tudriku labsaaru indhuhu alla ma koobaan wahuwa allana yudrikul absaara indhaha iyo dadkaba wuu arkaayo wuu koobaa wahuwa alle allatiifu ka naxariista badan weeye alkhabiir oo xog ogaalka ah laa tudriku labsaaru alaxaadiid waxay ku tagtay oo fara badan yihiin qiyaamaha in alla la arki alla la arki waa kii nabigu miaal cajiibu inoogu miaaliyeyo dayixu ku miaaliye dayaxa wax dhibi miyuu idinka iman may sida dayaxaasaad u arkaysaa dayaxa qisada ku jirta waxa weeye qofka jigjigad jooga dayaxii halkaa buu uga muuqan ka hargeysa joogaana dayaxii halkaa ku quman buu uga muuqan ka adisaba joogaana dayaxii halkaa ku marka allah subxaana wa tacaala waa la arki marka qolyaha muctasiladu waxay dhahen alla la arki maayo jihu yeelan haddii alla la arko daalikum allaha sidaa yeelay allah weye rabbukum weye laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa alla mooyaane khaaliqu kulli shayin shay la arka kulligii kii abuuray weye ee facbuduhu caabuda kaasaa cibaado mutayn wahuwa alla calaa kulli shayin shay la arka kulligi wakiilun kii ka masiilo weye laa tudrikuhu labsaaru indhuhu alla ma ixaadeeyaanoo ma koobaan wahuwa alla yudrikul absaara indhaha wuu koobaayo wuu arkaa indhaha keliyaa la cabiray wax alla wixii wax arko oo dhan wahuwa allana alla diifu ka xog ogaalka ka naxariista weeye alkhabiiru xogaalka ah marka qolada muctasiladii waxay dhahen alla aakhriya adduuntoo la arki mahayo oo jahuu yeelan hadii waa la arkay laydhaha dee xaggaasuu kaa jiraa ama xagga ama uu dheer yahay ama uu gaaban yahay waxaasoo dhanba looma baahna qiyaamaha in la arkayo waa hubaan nabiyullahi maxamed baa inoo sheegay adduunka waxaa la isku hayaa nabiyullahi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu la isreeyey oo si xadratul sidratul muntaha tegey caaisha ma arag bay leedahay ma una arag bay leedahay wuxuu arkay jibriilun buu arkay isaga ma arag nabigana waa la weydiiye wuxuu yidhi alla ma aragtay baa lay nuurun anaa uraahbur waa nuura seenu arki anur marka waxay u badan tahay cabdullah bin cabbaas wuu arkay buu leeyahay isaga laakiin waxay u badan tahay allah isrihii ma arag allah ma arag laakiin qiyaamaha in la arki waa la oo lagu raaxaysan oo lagu raaxaysano dadku ay ku farxayaan waa nicmo weyn weyn wahuwa yudrikul absaar isagu indhaha wuu haleelaa marka indhuhu haleelaa waxaa looga jeedaa dadka wax arka yuu kulli wada og yahay wahuwa alla ka naxariista weeye alkhabiiru xubnaalka qad jaa'akum waxaa idiin yimid dad yahow basaa'iru xujooyin cadcad basiira waxaa loogu bixiyey yacni wax la arka weeye oo cad oo wax ku tusinaya basiira yubsiruka waxbuu ku tusin min rabbikum rabbigiin faman absara qofkii arka xaqaa oo mucjizaadkaa arka falinafsihi unbuu u arkay naftiisa nafcigeeda isagunbaa wax isu taray waman camiya qofkii ka indhabeelay oo arki waayo fa calayhaa iyadoo dul saaran dhibtii calaaduna waa dul saaran yahay wey laamtuna waa laamu nafci wey isagaa naftiisa u daneeyey wey faman absara qofkii arka qad jaakum waxay idin basaa'iru xujooyin cadcado min rabbikum rabbigii ka ahaatay faman absara qofkii arka xujada oo ku camal fala falinafsihi buu u arkay naftiisa naftiisa nafcigeeda yuu waman camiya qofkii ka indhabeelo arki waayana facalayhaa naftiisa durteeda unbuu waarka wamaa ana anigu mi ihi calaykum dushiina bixafiidin ilaaliye iyo kormeele iyo la xisaabtame midna mi ihi dadkana anu waxaan idiin keenay qaata nabiga sidaa dhibee hoosta lagaga leeyahay wamaa ana anigu mi ihi nabiyullahi maxamed baale ilaahay baa u afgeliyey calaykum dushiina bixafiidin ilaaliye idinma ihin la xisaabtamana idinma ihin allah baa idinla xisaabtana wakadalika sidaa aada arkaysaan yaa nusarifu laayaati aayadihii u gedgedinay waliyaquuluu dabadeedna waxay dhahayaan darasa waad aqrisay dad baa ku aqriyey ah. darasta waa lagu aqriyey dad baa ku aqriyey oo waad aqrisatay iyo walinubeyinahu inaan u cadayno liqawmi qowm yaclamuuna linubayinahu nusarifuday ku cadfanta linubayinahu nusarifu kadalika sidaasaa nusarifu u gadgadinaa alaayaati aayadihii waliyaquuluu dabadeedna inay yidhaahdiin baa ka dhalatay darasta waad akrisatayoo salmaan farisi iyo raggaasaa kuu akriyay iyo welinubayinahu inaanu cadayno yaan u cadaynay sida welinubayinahu inaanu cadayno kadalika nusarifu laayaati dabadeedna waxay dhaheen darasta iyo walinabayinu inaan cadaynaan aayadaha u gadgadinay liqawmin qowm yaclamuuna ogna yaclamuuna wax og laamtaa liyaquuluu laamulcaaqibaa la yidhaha laam cillo ma aha nusariful aayaati aayadihii baan gadgadinay si ay u yidhaahdeen waad akrisay ma aha sidaa sidaa cillo ma aha laamulcaaqibaa la yidhaha faltaqadahu aalu fircawn liyakuuna lahum caduwan waxazana aalu fircawn way soo qaadeen muuse si uu cadow ugu noqdo agoo cillo mahe way soo qaadeen cidhibtiina waxay noqotay inuu cadow ku noqdo iyagu waxay usoo qaadeen inuu khayr yahay marka meeshan waxa weeye kadalika sidaasaanu nusarifu u gedgedinay alaayaati aayadihii waliyaquuluu dabadeedna way yidhaahdeen oo waxay noqotay marka aayadihii loo cadeeyey darasan rag kale aad ka soo aqrisatay ninyaho walinubayinhu inaan u cadayno yaan aayadaha u gedgedinay liqowmi qowm yaclamuuna wax og nabiyullaahi maxamed oo raac maa uuxiya ilayka wixii adi lagu waxyooday min rabbika rabbigaa lagaaga waxyooday laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga mooye wacrid ka jeedso oo ha ka walbahaarin oo hala hadin calin mushrikiina mushrikiinta dhib kastoy kuu hayaan allah baa kala xisaabtamay waxba hadanaynin baa laleeyahay mushrikiinta adigu waxaad raacun keliya wixii lagu waxyooday meeshii mar lagu yidhi baad mari meeshii wixii samee wixii gaadhsiin lagu yidhi waad gaadhsiin bas adiga xilkaagu wakaal nimanka gaalada ah iyo sharkooda danahaaga ka wada way itabic raac baa layidhi nabiyullaahi sharaf low maa uuxiya ilayka wixii lagu waxyooday min rabbika lagaaga waxyooday laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa sidiisaba ma jiro ilaa huwa alla mooyaane waa cadhid ka jeedso canilmushrikiina mushrikiinta ka jeedso oo hadanayn danahaaga qabsan wey walow shaa allah alle hadduu doono ma ashrakuu ma sharig la socotaa ka jeeso haddii alla doono ma sharig doonin inayna muminiin noqonin oy mushrikiin noqdaan oo shaydaan baa ku labane faraha iskaga qaad baa laleeyay shaa allahu alla hadduu doono ma ashrakuu ma sharig yeeleen wamaa jacalnaaka yeelin xafiidan ilaaliya caleyhim dushooda aduu inaad la xisaabtanto oo camalkooda tira koobto od <clears throat> iimaanka qalbiga ugu shubto kaama aanaan yeelin wamaa jacalnaaka kaamaana yeelin xafiidan ilaaliye calayhim dushooda wamaa anta adiguna ma tihi biwakiilin mas-uul kama tihid calayhim dushooda wax kastoo ibiyaani wax kastoo wanaajiyaan aduu mas-uul kama tihid walaa tasubuu ha caayina aladiina kuwii yadcuuna ay caabudayeen min duuni illaahi alla keyrkii oo fa yasubullaha alla ay caayaan markaa cadwan colaytan bikayri cilmin cilmi la-aan nabiga waxaa lagu yidhi waxaa u yimid niman fara badanoo abu sufyaan iyo abujahal iyo raggii rag ahaa abu aalib u yimid markuu dhiman doono intuuna weli dhiman abu aalibo wiilkan aad adeerka u tahay ilaahyahayagii buu caayey diintayadii buu caayey haddaad dhimato oonu dillana ilanu adkaysan kari ceeb bay nagu tahay markii abu aalib joogay ma ayna dilin hadday dileen baana la dhihi adeer hadda la hadal bayna wiilkano ilaahyaha caydaha nooga daaya annaguna ilaahyihiisa aanu dayn abu aalib bay sidii ku yidhaahday wuu u yeedhay abu aalib nabiyullaahi maxamed oo wuxuu yidhi adeer odayaashii qureysheed waa kuwan way kaa dacwoynayaan saasay ku leeyihiin wuxuu yidhi sidaasi ka fiican ma idin sheega ha kelimo aada carab oo dhan ku xukumaysaan oo cajabo oo dhan ku xukumaysaan oo gibirka la idinku keeno ma idiin sheega haa laa ilaaha illa allah markaasuu abujahal baa yidhi war waanu kuu lablababa in ka badan baanu dheh maxay tahay markaasuu yidhi laa ilaha illa allah maxamadu rasuululahi dhaha war waxaa kaa yeeli mayne wax kala sheeg bay dhahay markaasuu yidhi adeer hadday qoraxda horta yeeli maayo yidhi ilaa ay qoraxda dhabtayda soo saaraan gacantayda soo dhigaan xataa hadday marka macnaha ku jira meesha waxaa weeye ilaahyahooda caayn maslaxo meeshay ku jirto oo mafsada ay ka dhalanayso maslaxadaa waa la iska dhaaf marka bilmatel dadka hadda markaynu u dacwoonayno dadka wax u sheegayno war madhab xun baad ku jirtaa iyo waad xun waad qalloocan tahay dhihi mayno waxaan waad fiican tahay nin badan baa tahay bal aynu isku mid noqono bal waxaana ila arag baynu leenahay laakiin haddaad caydo isna u ku caydo marka ilaahyahooda lacayb hadda kuwa nasaarada ah iyagu ilaahay ma caayaan nasaaradu laakiin haddaad nabi ciise iyo tidhaahdo waa nabi ciise bani aadam bu kanu ahaa in la caayo bay u qaadan nabi maxamedna way caayi way walaa tasubuuha caayina aladiina kuwii yadcuuna ay caabudayeen oo min duuni illaahi alla kayrkii ah oo haddaad caydaan fa yasubullaha alla ay caayayaan cadwan colaytan iyo nacayb oo bikayri cilmina kadalika sidaas yaanu zayannaa ugu qurxinay likulli ummatin ummad walba camalahum camalkooda uma ilaa rabbihim rabbigood xaggiisu marjicu makaan u noqodkoodu ahaaday fa yunabihum alla wuxuu uga warami bimaa shaygii kaanuu ahayn yacmaluuna kuwa camal fala qolada muminiinta ah camalkoodii baa loo qurxiyey kama baxayaan gaalada iyo mushrikiintana camalkoodii baa loo qurxiyey wax kasta haddii la yidhaah ma yeelayaan shaydaanka yaa u qurxino u ammaani war ma adigoo kalaaba jira buu leeyahay waxaan uu fiican yahay ma caqligaagii baad ka tegi wadaadkan ninkan muxuu ahaa carabka ehe agoonka ku soo koray ee abudaalib soo kori ma waxaanu sheegi baad rumaysan innagana haddana way joogtaa qolo walba camalkooda iyo fikradday aaminsan yihiin baa la quruxsan walaa tasubuu hacaayina aladiina yadcuuna min duuni illah fa yasub llah cadowm hayr cilm kadalika sidaas yaanu zayannaa ugu qurxinay likulli ummatin ummad walba camalahum camalkooda uma ilaa rabbi oo qoladaa shaydaan baa u qurxin inagana allah baa inoo qurxinaya uma ilaa rabbihim rabbigood buu marjicu makaan noqodkoodu ahaaday fa yunabihum alla wuxuu uga warrami oo soo hordhigi macnaha warka dembigaad gasheeni waa kan bimaa kaanuu yacmaluun waxay camal faleen waaqsamuu waxay ku dhaarseen bilaahi alla jahda aymaanihim dhaartooda ta ugu adag lain jaahathum aayatun mucjizati hadday u timaado la yuminuuna bihaa inay rumaynayaan waxay dhaarta ugu adag dhaarteen oo laatiya cuzo ku dhaarteen hadday mucjizati timaado nabilahi maxamed inay raaciyaan qul waxaad ku tidhah baa layidhi inamal aayaatu aayaduhu cind allahi alla agtiisa weyn aayadaha dee alla keena anugu maba haya hadday ku yidhaahdiino intay kuu dhaartaan aayada haddaad keento waanu ku raaci dee maba haya anigu aayadahe aniga waxyigunbaa la ii keenay mooyaane aayadanu waaqsamuu way ku dhaarseen bilaahi alle jahda aymaanihim dhaartooda midda ugu adag lain jaaadhum hadday u timaado aayatun mucjizad la yuminuna inay rumaynayaan bihaa aayadda qul waxaad ku tidhaa baa layidhi inama alaayaatu aayaduhu cinda allaahi alla agtiisa wey wamaa yashcurukum maxaa idin ogeysiiyey annahaa aayadii idaa jaaad markay timaado laa yuminuuna inay rumaynayaan maxaa idin ogeysiiye ma ogide ma rumaynayaan laadan waxaa laga dhigaa inta badan waxaraamun calaa qaryata halaagnaha anahum laa yuminuuna waxaa xaaraama qarya halaagsan anahum laa yuminuuna anahum laa yarjicuuna inayna soo noqonayn anahum laa yarjicuuna inayna soo noqonayn yaa la yidhi marka tanna waa sidoo kale laada waxaa laga dhigaa silo qur-aanka ziyaadadiisa sila la yidhaha macna unbuuna faa'iideyn haddaynu laada laanimadeeda ku daynana waa sax wamaa yushcuruku maxaa idin ogeysiiyey annahaa aayaddu idaa jaaad markay timaado laa yuminuuna inayna rumaynaynin maxaa idin ogeysiiye ma rumaynaya marka sida horaa ka ro wamaa yushcuruk maxaa idin ogeysiiye anaha aayaddu idaa jaad markii tabaad laa yuminuuna inay rumaynayaan maxaa idin ogeysiiye ma rumaynayaan wanuqallibu waanu gedgedin afidatahum qalbiyaalkooda wa absaaruhum idhahooda kamaa lam yuminuu sidayna u rumaynin bihi qur'aanka awala mara waktigan xaadirkee la joogo qalbigooda iyo aqoontooda iyo fahmigooda dhinac kalea siday markii horeba u diideen markii horeba way diideen soo markii hore ma diidin maaha haddana sidii oo kale ma rumaynayaano qalbigooda waa la bedeli wey wanuqalibu waan gedgedinaynaa oo baatil baa lagu gedgedin afidatahum qalbiyaalkooda wa absaarahum indhahooda oo xaqa arki maayaan kamaa lam yuminuu sidayna u rumaynin bihi xaqa qur-aanka awala mara maratii ugu horreysay kaga tegi yacmahuuna iyagoo ku wareersan fii duqyaanihim kibirkooda iyo xadgudubkooda iyo dalaal yacmahuunada marka fii duqyaanihim waxaan ku tacalujiyey yacmahuuna haddii la kala bedelana waxay noqon nadarum waanu kaga tegey fii duqyaanihim dalaalkooda iyo qayigoodaan kaga tegaynaa yacmahuuna wayjaha wareersan yihiin marka sidii hore aan ku dayno wanadarum waanu kaga tegey yacmahuuna iyagoo jaha wareersan fii duqyaanihim dalaalka iyo kibirkooda ku jaha wareersan wallahu subxana watacaala